kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenin wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib barnaamijkan saaxiib yael waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed eed ku maqli doontaan haddii eebba idmo waxaa ka mid noqon doona qaramada midoobey ee war ka soo saartay carruurta falastiin iyo dhibaatada ay kala kulmaan yuhuudda ruushka waxauu dagaal kula jiraa dadka wata baasaboorka ukrain ee dalkiisa ka shaqeeya waxaan sidoo kale dahaynaa sida warbaahinta u awstaraaliya wax uga qoreen haweenay u geeriyootay dhaawac ay gaarsiiyeen xayn digaagado ama doorooyn ay qofo yaqaano oo ay kun ka urursanaysay kumanaan maxaabiisan waxaa laga sii daayay xabsiyada dalkaasi nigeria kadib markii laga qaaday lacaga lagu ganaaxay magaalooyinka afrika ugu nolosha wanaagsan warbixin laga diyaariy adinahayna waxaa sidoo kale barnaamijkeena ka ah w h o oo cudurada faafa ku daraysa kelinimada ama in qofka keligiis uu noolaado xubnihii joogtadiinoo ahaa barnaamijkeena qayb ay ka tahay kaalinta sugaanta ee kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keena iga reebyo dawo qaadan waayo iqaabojin dhaqankaad ragaaqay ma dheerto quruxdiyo hanaankaad ragaaqay ma dheerto qaabkaagango gidi waad qaade qaabkaagango gidi

khayrka iga reebyo waayo iqaabojin waaye

sawirkayga reebyo dawoo waayo iqaabo waaye kayrkayga reebyo dawoo waayo hooj waaye eh, eh. qoray layga qaadi maaye شهر katamaacan fanaanada ilaah naxariista gaasare maxamed ayaa ku looqeynaysa mare maxamed qofka siduu yaqaano heestannahan gurigada qoomam ayaa lidahdaa maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka uu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn sharafci heeda hohyaday hadabikaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan idaacadda kulmihi magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m ka magahts waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadaanu ku iyo boggana radio kulmihi com aynu ku bilowna ee magaalada doolow ee gobolka gadow waxaa gaaray maanta ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare waxaana kormeel waxaana safarkiisa lagu sheega inuu yahay kormeel ugu koorgelayo xaaladaha bini-aadamnimo ee ka dhalatay roobka xilliga deerta ee ka da-aya qeybo kamida ah gobolada dalka ah ra-iisul wasaaraha wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha doolo oo kusoo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ee koobaad maxamuud sayid aadan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka waxaana ra-iisul wasaaruhu u dhex maray xaafadaha magaalada doolo oo si weyn u saameeyeen daadadku rogmaday magaaladaasi magaalada muqdishona haddii aan fiirino maxkamada ciidamada ayaa bilowday inay dhegeysato dacwad loo haysto nin lagu sheegay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab bishii toddobaad ee sanadkan ayaa miino uu dhigay sida xeralintu ay sheegeen degmada kaxda waxaa ku dhaawacmay sargaal ka tirsan ciidamada xoogga laakiin afar qof oo kalo shacaba ayaa ku dhintay hooyo iyo laba caruur oo dhashay iyo ninkii ama wadihii mooto kuwade nin mooto kuwade ah ayaa ama wada mooto bajaaj ayaa ku dhintay Eh, waxaa sidoo kale lagu eedeynaya ninkan oo ka tirsanaa qeybaha miina dhageysta ee al-shabaab waxaa lala soo xiro maxkamadda lala soo taagay haweeney laga soo qabtay sida ciidamada masuuda ay sheegeen xaafadaha eh, deegaanka ceelasha biyaha haweeneydan waxaa iyadna lagu eedeynayaa ninkan qaraxa dhigay ay guriga ku haysay oo ay qarinaysay xeeraalinta maxkamadda ciidamada oo dacwadaha ku ogaya ayaa sidan maxkamadda ka horsheegay yuuqo wuxuu sheegay inuu shabaab markii hore jabhadaha ka mid ahaa dagaallo badan uu soo galay haatanna loo soo bedelay qaybta qaraxyada yuuqow dhibaatada uu geystay mudane guddoomiye maxkamadda horteedaan ka tusnay ayadoo muuqaal ah wuxuu isku kor dilay hooyo iyo labadeeda wiil wuxuu baabi'iyey qoys dhan uu baabi'iyey eedeysanaha wuxuu dilay reer dhan ninkii u shaqaynayo oo mootobajaaj ugu shaqaynayou dilay wuxuu ku dilay qarax eedaysanahan markii hore jabhadooba ka tirsanaaye jabhadiisa inuu ku ekaado meeshii la rabay wuxuu u soo jeestay markaan inuu shacabkii laayo waxaa kuu soo haray eedaysanaha labaad eedaysanada labaad waxay ku caawinaysaa eedaysanahan koowaad inay qariso sababtoo ah ninkaan xamar ma degano xamarna ma kala yaqaano eedaysanahan labaad ayaa guri ku haysay guriga dejisay wixii qalab ah oo ku howlgalaayeen ayadaa guriga ugu haysay sidaa darteed number one dembiga ugu weyn ee meeshaasi dhimashadii ka dhacday iyo dhaawicii ka dhacay waxaa geystay eedeysanaha koowaad halka eedeysanaha labaadna oo caawin ka samaysa arintaas sababtoo ah, hay-adaha amniga haddii ayada aysan qarin lahayn waa waa la qaban lahaa ninkan waa la ogaan lahaa sababtoo ah, meeluu aadama yaqaano balse cidda gabaadka siinaysay oo qarinaysay arrintaan la fududaynaysay waa eedaysanaha labaad eedaysanaha koowaadna waa nin u soo bareeray inuu dadkan dhiiggooda uu baabi'iyo bal suurayso ninka isku kor dilay laba wiiloo aan qaangaar ahayn iyo hooyadood isku kor dilay ninkii qaraxaas maalin walba waddadaas afgooya aadaysa ilaa muqdisho isku xirto la raadsanaya inuu qarax dhigo oo dad badan uu laayo bis wax kale oo usoo shaqo tagay oo ceelasha biyaha usoo degay ilaa wedow uga qaraabanayo maba jirtaba wuxuu u qaraabanaya keliya inuu dad laaya le bas gudoomiye guddoomiye eedeysanahan si cad ayuu dembigan u galay waxaana maxkamadda ka codsanayaa horta inay fiiriso culayska dembiga si waafaqsan qodobka boqol ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed wuxuu leeyahay qodobkaas waxaa la fiirinayaa eedeysanaha dabiicadiisa abuureedaa la fiirinayaa micnaha dembiga uu galay qalabka uu ku galay wakhtiga dembiga uu galay meesha uu ku galay iyo goobtaa la fiirinaya iyo duruufaheeda eedeysanahan sababta dembiga uu u galay maxay tahay inuu dhiig daadiyood u soo baxay goobta uu u galay iyo wakhtiga uu galayna waa goorma siddeed saacoo habeenimo qarax dhigaa lagu dhahay maxkamadda horteeda markhaatiya ka hor furay in siddeed oo habeennimo ee qarax dhigeen asaga iyo saaxiibbadiis oo hadda makanayaala ah. hay-adaha amnigana ay ku raad raajoogaan goobta uu dhigay waa halkay laamigii waddada dadka ee maraya shacabka ee maraya inuu dhigay waa duruufaha aan rabnay inay maxkamadda si fiican u fiiriso qasadka uu lahaa dembigaas macnaha dembiga markuu galaya qasadka uu ka lahaa ujeedka uu ka lahaa ujeed kale ma aheyn inuu dad laaye ahayd qaraxaas inuu dad ku laaye ahayd asbaabta uu u galay iyo nuuca dembi uu galay nuuca dembiga uu galo waa xasuuquu sameeyey eedaysanahan sababtoo ah wuxuu isku kor dilay afar qof oo mootabajaaj saabeed afartaas qoos laba qoys dhanuu indhaha ka tiray maamo iyo labadeeda cunugoo yaryaroo aan qaangaar ahaynuu dilay sidoo kale wuxuu dilay qoys dhan ninkii uu shaqaynayo oo mootabajaajtaas ugu shaqaynaya sidaa darteed iyadoo fiilinaysa maxkamadda si waafaqsan qodobka boqol iyo toban oo ah culayska dembiga uu leeyahay waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanayaa in eedaysanahan koowaad oo ah yuqow ay ku xukunto ciqaabta faldembiyeedkii uu geystay afar qof ayuu isdul saaray oo dilay midna waa dhaawacay sidaas awgeed waxaa maxkamadda ka codsanaya inay ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta dadkii uu laayey sidoo kale waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanayaa eedaysanada labaad oo ah eedaysanadii soo dhowaysay eedaysanahan ceelash biyaha soo dejisay gabaadka siisay ee gurigeeda ku haysay hay-adihii amniga aan la wadaagin hubka iyo qaraxyada uu meelaha ku aasaayey gurigeeda ugu heyn jirtay hadda marka in la qabtay ogaatayna ka bixisay miinadii ugu dambaysay oo eedaysanaa uu sheegay hal miinaa guriga ku hartay yuu hay-adaha amnigu ku yidhi ayadaa ka saartay meesha logumaba tegin waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in eedaysanada labaadna ay ku xukunto aayadaha iyo qodobada aan ku soo isla markaana ay ka badbaadiso labada eedaysanaba ummadda soomaaliyeed oo dhib dambe aysan u geysanaa maxkamadda ka codsanaya maxkamaddana waa mahadsantahay waa sargaalka tirsan xeeraraynta maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta ayuu maxkamadda ka hor akhrinayay ama ka horjeedinayay dacwad loo haysto laba xubnood oo al-shabaabnimo ku eedeysan barnaamijka kulanka keenan ayaadna dhegeysaneysaan ku iyo subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxo sharci heedahooyaga afi mahadaankahaa ku nool waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenan ayaa dhegeysanaysaan doolow iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxyaabihii uu ku arkay baaqyada uu dirayo oo beesha caalamka dadka soomaliya u dirayba waa idiin soo gudbin doona laakiin waxaan eegaynaa markaana warbixinada kale dunidu ay si gaara ah ay u hadalhayso maalinta caruurta adduunka ayaa sanad kasta dunida laga xusaa marka la gaaro novembar labaatankeeda maanta oo kale waana hindise caalami ah oo kor lagu qaadayo xuquuqda caruurta iyo badbaadada waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale farxadooda ayaa qaramada midoobe u aqoonsatay laakiin arrintan waxay kusoo beegmaysaa masaadkan kusoo beegmaysaa baa leeyahay iyadoo yuhuuddu ay dagaal ku ah qaaday marinka khaza dhulka falastiin qiyaastiina kalabar dadka khaza oo ka badan baa layidhi laba milyan oo qof ayaa caruur ah tan iyo wixii ka dambeeyey toddobadii bishii oktoobar ee naga dhamaatay weerarada yahuuddu ay ku qaaday dhulka falastiin waxaa ku geeriyooday qiyaastii shan kun iyo shan boqol oo caruur ah sida ay sheegeen saraakiisha falastiiniinta taasoo macnaheedu yahay in tobankii daqiiqaba hal cunug uu dhinto ama uu dhinto duqeynta yuhuuda ee ka wada maranka khaza ama qiyaastii mid kamida mid a ah, labadii boqol ee caruura ah oo kasta in lagu dilay marinka laba daqiiqo ama maalin kasta waxaa la sheegayaa in laba boqoloo caruura ah yuhuuddu ay qasa ku dishay warbixintan waxa leedahay kun iyo sideed boqol oo caruura ah ayaa lagu la-ayaa burburka guryaha dume hoostooda marinka khaza kuwaasoo intooda badan loo malinayo inay dhinteen in ka badan sagaal kun oo caruura ah ayaa la dhaawacay ilaa toddobadii bisha oktoobar kuwaasoo intooda badan waxaa la kulmeen baa layidhi dhaawacyo culus xataa meelihii ay joogeen ayaa la duqeeyey mar dambe oo lagu daweynayay qaar badan oo kamid ah caruurtaas waxay la nool yihiin baadee dhibaatooyinka dhashay dagaalo badan oo waqti dheer soo jeeday xogtaas waxay muujinaysaa oo lagu sheegay in qaramadii midoobay gaaran hay-adaheeda daryaalka carruurta qaabilsan ay aada uga walaacsan yihiin dhibaatada yuhuuddu ay marinka qase iyo carruurta falastiin ay ku hayso dhinaca kale dowladda jabaan ayaa sheegaysa in toos ay markan ay wada hadal ula geli doonto ururka xuutiyiinta ee afduubta baadeeday markab nooca xamuulka qaada oo maraya badacas cas xukuumadda turkiya waxa ay sheegtay in sidoo kale ay la xiriireyso yuhuudda ama israel iyadoo raadinaysa inay xaqiijiso sideynta markabka layihaahdo galaxy markabkan waxaa iskale baa le ganacsada yahuudi ah waxaana maamusho baa shirkad laga leeyahay dalka jabaan kooxda yemaniyiinta ah ee xuutiyiinta layihaahdo ayaa weerar ku qaaday markabkan maalin ka hor xilli uu socday hindiya isagoo ka yimid dalkaasi turkiga waxaana arrintan xuutiyiintu ay sheegeen inay kaga jawaabayeen yuhuudda dhibaatada ay ka geysanayso marinka qasa dowladda jabaan ayaa si adag u cambaaraysay qabsashada markabkan oo ay maamusho shirkad layihaahdo nebion yusen tokyo waxay xukuumaddan tokyo ku boorinaysaa dalalka kale ee ay qusayso arrintan oo iiraan ku jirto iyo sacuudi carabiyaba iyo xataa cumaan inay ka qeyb qaataan sidii loogu qancin lahaa ururka xuutiyiinta inay sii daayaan markabkan iyo dadka saaran oo dabcan dushiisa saaran wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jaban oo yoko kamikawa magaciisa la yihahdo ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay la xiriirtay israel marka laga soo taga buu yiri inay si toos ah ugu dhawaatay xuutiyiinta waxaana sidoo kale ay ku boorinaysaa dowlada ay ka mid yihiin sacuudiga cumaan iyo iiraanba iyo dalal kaleba in ay xootiyiinta ay ku qanciyaan sida markabkan loo sii deyn lahaa oo uu sheegay in cawaaqib aan wanaagsanan aysan ka imaanin dowladeenu waxay sii wadi doontaa inay qaado tillaabooyinka laga maarmaanka ah iyadoo la kaashanaysa wadamada ay qoseyso iyadoo la tixgelinayo xaaladaha ayuu intaasi wasiirku ay raacisay yuhuuddu waxay si deg deg ah ugu adeysay wararkaasi inuu yahay mid falal argagixisanimo oo iiraan ay kulug leedahay iyadoo sheegtay inay la mid noqon doonto cawaaqibka amniga badda caalamiga ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi iiraan nasir kanaani ayaa isna sheegay inuu beeninayo kuluglahaanshaha dowladdiisa qabsashada markabkaas oo yuhuuddu ay sheegtay in laga leeyahay britain iyo jaban weerarkaas kadib afayeenka milatariga xootiyiinta yaxya sare ayaa sheegay kuna qoray barahiisa bulshada wuxuu yidhi haddii beesha caalamku ay ka walaacsan tahay amniga gobolka iyo xasiloonida halkii ay ballaarin lahayd colaadda waa inay soo afjartaabiri gardarada israel ee qasa markabkan noocuusi oo yahay nooca xamuulka qaadaha ayaa lagu sheegay inuu saarnaa ama ay saaran yihiin shan iyo labaatan qof oo shaqaale caalami ah oo ay ku jiraan shaqaale u dhashay wadamo ay kamid yihiin ukraine bulgaria philibiin iyo mexico balse waxaa la sheegay inuusan ku jirin cid israel oo dhalatay xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda benjamin netanyahu ayaa laga sheegay in israel aysan lug lahayn lahaanshaha markabkan howlgalkiisa iyo xataa shaqaalihiisaba xootiyiinta ayaa dhowr jeer weeraro gantaalaha ku qaaday iyo kuwa kuwo diyaaradaha duulilaanta loo adeegsadaba waxay ku qaadeen dhulka yuhuudda xoog ay ku haysato wixii ka dambeeyey toddobadii bisha oktoobar toddobaadkii horena xootiyiintu oo xulafo la-ah iiraan ayaa sheegtay inay bartilmaameysan doonaan ama xataa ay bartilmaamaysan karaan maraakiibta israel ee ku sugan badda cas iyo xataa marinka baabulmandab la afeenka milatariga ee xootiyiinta oo saree layirahdo yaxya saree wuxuu sheegayaa inuu cusboonaysiinaya digniinta ah in markas markab kasta oo israel leedahay ama kuwa kale taageero ah ay si caadi ah u bartilmaameysan doonaan hadii marinka baabalmandaba iyo badda casba ay soo galaan doolow ayaan dib ugu laabanaynaa sidii hordhaca barnaamijka ama qeybihii hore barnaamijkan kugu sheegaba ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tegay maxa uu ka hadlayaa markan bal wuxuu ku arkay magaaladaas isagoo baaqno dareebayaasha caalamka iyo dadka soomaaliyeed ee waxhaystaba haddii ilaaha idhaahdo wixii kaalmaha waa lala tacaalayaa insha allah hawshaan in wax laga qabtaan is rajaynaynaa in kaalma laydinla soo gaarhaan insha allah maantana wa waa la keenay in eh, degmadan iyo degmooyinka kale ee dhibaatada badan ay ka dhaceen ee gobolkan ku yaallaba in wax lala soo gaaro waana weli meelaha qaarkood waxbaa lala gaaray haddana idinkana insha allah waa idiin nimid waxaan rajaynayaa in si deg ah degmadan wax looga qabto maamulkiina waa joogaaye si ayaga dadku waa kaas way isu soo gurmadeen waxyaabaaan ku fiicannahay dadkeennu iyagaa isu soo gurmanaya oo iyaga marka eh, waxaa weeye ilahay idankiis waan ka baxaynaa abaarihii baan ka soo doognay iyo dhibaatadii faraha badnayd tanna raxmad badan oo ilaahayna siiye waaya laakiin raxmadda waxay leedahay saan sheegnay nuqsaan bay leedahay nuqsaamaha wixii culays ay naga soo gaadhiyay saamaynteedana waa ka kabsanaynaa dowladda soomaaliyeed oo dhan waxaa waaye waa eh, waxay ku jirtaa heegan ama hadday noqoto federaalka iyo hadday noqoto midda jubbaland labaduba heegan baa lagu jiraa Eh, meelihii laysoo gudbi waayey doomaan geynay eh, oo siay dadku isuu gudbaan dawaan la geeyey haddana waa la keenayaa insha alla raashinna waa la keenayaa arrimaha eh, daadadku way socdaan sida ay saadaaluhu sheegayaanna weli roobabkii waa jiraan oo roobab waaweyn baa jira waxa weeye dadku inayna meeshan ku soo noqon oo ay weli ay ka digtoonaadaan inta maaragtay xaaladuhu dhinac u dhacayaan ayaa loo baahan yahay in layska warqabana waa loo baahan yahay ilaah iidankiis waan dadaalaynaa ilaahayna waxaan leenahay eh, nabiga alayh salatu salaam wuxuu dhihi jiray markay roobabku aad u da'aan allaahuma xawaalayna walaa calayna ilaahw hareeraha naga mari ayuu marka innaguna hadda waxaan leenahay ilaahay hareeraha inoogu shubo eh, oo fatahaadaha laba arrimood baa meesha isugu jiraoo mid waxa weeye waa roobka da'aya midna waa biyahan ku soo gelayown oo dee meel ka imaanaya tanaa khatara marka ah, kan roobka ka da'aya ma og tahay loo heli karaayo dadku way u jeedaan roobka da'aya laakiin qofki iska jiifa inay daadad soo galaan oo webiga kusoo fataho midda ugu dhibka badan waa midda ama meelaha lagagta iyo kuso meel kastoo soomaaliya maanta waqooyi koonfur isku mid bay noqotay meel kasta maanta daadadkan asaa loo dhex jiifaa marka waxa weeye nimca ilaahay weeye nimcaan u qaadanaynaa ilaahay baa subxaana watacaala ina ha yeeshee nuqsaan yar bay leedahay nuqsaantaana insha allah waa u dulqaadanayna waana sabraynaa ilahayna waa inaga bixinaya innaguna waa isu gurmanaynaa adduunyaduna insha allahu eh, qayb weyn bay nagala qaadanaysaa runtii eh, waxaan rabaa inaan halkan biil uga diro adduunyada oo la hadlo dhammaan eh, dadka deeqbixiyaasha hay-adaha iyo soomaalida ilaahay wax siiyey intaba waxaa loo baahan yahay maanta in dadka soomaaliyeed loo gurmado ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed in la badbaadiyo waxaa loo baahan yahay in eh, laga badbaadiyo daadadka daadadkaas waxaa ka dhashay dhibaatooyin badan dhibaatooyinka waaweyn ee ka dhashay waxaa ka mid a ah, ee dadka aada u saameeyey in la barakacay oo sida hadda guryahan maran ee dadkoodii ay ka barakaceen ayaa meel walba looga barakacay dadku marka waa barakacayaal oo meel cidla ay taagan yihiin ma haystaan marka meeshay u barakaceen deegaan iyo shaltar iyo guryo iyo meelay degaan midna ma haystaan banaan cidla ay daatan yihin dadku marka eh, waa culays runtii aad u badan waxaa intaas kasii dhashay dee mar kasta oo daadadku ay dhacaan waxaa jira eh, cudurro la socda oo shubanbiyoodkii iyo malaariyadii iyo maxaanku dhahaa qaniinkii kale oo dadka dee masaskii iyo wixii la midkaha oo dhanba ayaa aad ugu badan meelaha loo barakacay runtii ayadana waa culays kale oo soo ziyaaday oo u baahan in runtii wax laga qabto eh, hadee cunadiibaa iyaduna aasaasa iyo biyihii dadku waxay cuni lahayen waxay cabi lahayen waa aasaas waxaa kale oo runtii dhibaatada aadka weyn hadda la sheegayay inay maxaanku dhahaa luuq iyo maxaanku dhahaa baar dheere iyo buur dhuubo iyo wax alla wixii buundooyin ahaa saddexdii biriijyadii waaweynaa o dhan inay eber yihiin oo waxawaaye dadkii si la isugu gudbaba aysan jirin oo arrin weyn oo saamayn weyn ku yeelata ku yeelanaysa arrinta isu socodka dadka iyo dhaqaalaha hadda magaaladan yani magaaladani waxay ahayd magaalo halbowlow ah. ah magaalo halbowlow ah dhaqaalaha ayay ahayd magaaladan oo maalintii intaas oo eh, isu socodka gaadiidka iyo dadkuba labada wadan ay ku kala ganacsanayeen oo isu furan magaalooyinka jubbaland ugu nashaadka badan bay maantana waa ujeedaan de eh, say u xirantay u xirmay marka waxaa weye dadkii waxaas ka shaqaynayey ee eh, ku noolaa iyo ganacsatadii iyo wixii o dhan dhaqaalihii o dhan dhulkaas dhul galay marka marka eh, arintaas runtii waa arin eh, aad iyo aad eh, dhibaatadeeda u leh marka taasna oo infrastructureki oo bridgeskaasi ugu waaweyn yihiinna waa ku burbureen oo runtii dhibaato aad weyn ayaa ka soo gaartay erbodadii maanta anagu hadda waa kusoo degnay kan laakiin erbodadii kale lama degi karo sida aan jeclaan laha inaan maanta wada marno ma wada tegi karo kulligood waa gohan yihiin ayaa dhex jiifa meel laga tega maray culayska intaa leeg marka waxaa lagaba maarmaan ah in dadkan usoo gudmado soomaaliyeed annaga soomaali dhexdana inaan usoo gudmano adduunyadana waxaan ugu baaqaynaa in gargaar degdega nala soo gaaro ummadda soomaaliyeed oo baahiyahaas aadka u waaweyn is degdega looga jawaabo isteytyada iyo madaxda isteytyada iyo dowladda soomaaliyeed ee qaybaheeda kala duwan oo dhanna waxaan faraynaa inay wax alla wixii lahayo iyo wax alla wixii tabara in heegan la galo oo dadka soomaaliyeed meel kastoy joogaan cidda joogtahay inay madaxdigow noqoto oo horkacdo si dadka kaalma iyo gargaarba loogaasiinaa dowladda soomaaliyeed waxaan runtii ku dadaalay inaan dooman geyno meelaha aan laysu tallaabi karin oo eh, aadka u adag tahay inaan gargaar wixii suurtagala oo lahayo inaan gaarsiino inaan tirakoob iyo dadkii ilaa hadda dad eh, eh, maxaan ku dhahaa milyan ka badan ayaa ku saamoobay konton iyo somtin qof ayaa hadda konton iyo kow iyo konton iyo labo ayaa hadda marayaan ku dhimatay ku dhimatay dadka tirada barakacday waa ku saamoodayna waa waa waa intaasaan sheegnay culays kale oo aad u fara badansan sheegnay oo dhaqaale oo weli lasoo lasoo bandhigin ayaa jira marka waxaan rajaynaynaa ilaahayda in aan arrintaan aan kulligan waxbada ka qabano maanta waxaanu nimid inaan eh, dadkayaga aanu nimaadno la qaybsano eh, dhibaatada haysata soo aragno soo salaanno Eh, xoogogaan rasmi ah aan noqonnona eh, indhahana wax ku soo aragno si aan tallaabo eh, uga qaadayso tallaabooyinka marka muhiimkaa ah waxaa ka mid ah dadkaan insha allah cunto iyo hoybal shaltriska meelahay tendariir iyo wixii lasoo gaarsiiyo dawal lasoo gaarsiiyo qayb gariijada hataan u dhisnahayd ah inaan u hawlgallo oo insha allah haddii la yidhahdo si weyn aan uga shaqayn doonno Eh, iyo inaan iswacyigelino wacyigelinta waxaa ka mid ah aan rajaynaya deegaanada madaxweyne inay muhiimkay tahay in waxaa weye dadka webiyaasha udhow inay webiyada ka agutaan dadka lagaha meelaha ah inay lanta ka agutaan roobka weli waa socdaa saadaal baa jirta maalin walba la bixiyo oo hay-adda sodma runtii ay eh, dadka soomaaliyeed la wadaagto oo ah roobabka iyo inta milimiter yihiin iyo eh, siday u daayaan iyo meelaha sii daran iyo halisaha meelay ku jirto intaasoo dhan tiifiyadana waa laisleeya ama telefoonada in la geliyo oo qofku markuu wacayo telefoonka uu ka helaya marka in la dadaalaan maana haddii la idhaado waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare waxa uu hadalkan jeediyey maruu maanta tegay magaalada doolow ee gobolka gedo barnaamijka kulanka keenan ayaad dhegeysanaysaan kulmiye news.com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network aso ano dhon gabal ii lafa sokay gurmeyay gubadaaw ma aragaaso gamunkii intilaaliya wadnaa oo gulaaley dhigey gororey gaasiraaw ma aragaaso tey ma aragaaso ano dhan gabadhii lanfa sokay gurmey gubadaw ma aragaaso gamunkii itilaaliya wadnaa oo gulaaley dhigey gororey gaasiraaw ma aragaaso ibilka madhuuriya guulagay koobsoy islaamba sadaningali ibilka madhuuriya guulagay koobsoy islaamba sadaningali leyfadaasi ifka bobkiinku guure goyto leyfadaasi ifka bobkiinku guure saliheda saliheda saliheda saliheda kagalangalooy saliheda kagalangalooy saliheda kagalangalooy saliheda kagalangalooy tolley fadaasi ifka bokiinku guure gooy tolley fadaasi ifka bokiinku guure saleeda saleeda saleeda saleeda kagalangalooy saleeda kagalangalooy saleeda kagalangalooy saleeda kagalangaloy nimadii lainweda waana waana in asangal galantaaleey hal idhigoy galantaaleey hal idhigoy galantaaleey hal idhigoy galantaaleey hal idhigoy godkay madii lainweda waana waana in asangal galantaale hal iidhigoy galantaale hal iidhigoy dhiriidaa ii gooriday waingoroy gabaray gargaaram inglahaato labtay koogoyo waysanaa gekooroogu waysanta meel dhangiliyey ogaaw geeriyoode inidaa ii gooriday waliingoroy gabarey gargaar mi in lahaato labtay koogooyo waysanaa geekooroogu waysanta meel dhangiliyey ogaaw geeriyoode ibilka madhuuriya guulagay ku islaamba sadoo nin madhuuriya guulagay ku islaamba sadoo nin fadaasi ifka bokiinku guure goytoley fadaasi ifka bokiinku guure salaheeda salaheeda salaheeda salaheeda kagalangalooy salaheeda kagalangalooy fadaasi ifka bokinku guure goytoley fadaasi ifka bokinku guure salaheda salaheda salaheda salaheda kagalangalooy salaheda kagalangalooy salaheda kagalangalooy salaheda kagalangaloy ummadii liin wada waana waana ingasangal galantaaley hal iidhigoy galantaaley hal iidhigoy galantaaley hal iidhigoy galantaaley hal iidhigoy iyo erya kale ee ka mid ah codka macaan fanaanka maxamed axmed qoomaal ayaa ku luqeynaya heestan oo halka eryadeeda uu leeyahay abwaan tarash barnaamijkana kulanka keenan ayay qayb ka tahay heese kale ayaa noo soo socda oo aad maqli doontaan markan waxaan eegaynaa warbixin laga diyaariyey magaalooyinka afrika ee sida xowliga ah u magaaloobaya ama nolosha wanaagsan leh warbixintan waxaa lagu sheegay in magaalooyin ku yaala qaarada afrika ay si xooliga ah u socdaan magaaleynta iyadoo malaayiin qof ay ka guureen miiga una guureen magaalooyinka waaweyn si ay u helaan fursado wanaagsan iyo weliba hab ay ku noolaan karaan waxyaabaha sida weyn loo fiiriyo waxaa kamid a ah magaalooyinka xagga nolosha marka laga fiiriyo ugu tayada wanaagsan iyadoo warbixintan diyaarisay hay-ad nambebiya oo afrika ka shaqeysa waxyaabaha sida gaarka loo fiiriyo waxaa kamid a ah tayada nolosha waxaa laga soo qaatay baa laleeyahay macluumaadka ay soo ururisay hay-adda nambebiya iyadoo loo marayo sahminta isticmaalaha iyo su-aalo ururin la weydiiyay dadka qaar qaacidadan waxaa lagu ogaadaba laleeyahay in dad badan ay wax badan noloshooda ka bedelayeen tilmaamaha nolosha magaalooyinka ugu waaweyn ama afrika ugu nolosha wanaagsan waxaa ugu horeeya ilaa waxaa la sheegay afarta magaalo ugu horeysa inay ka tirsan yihiin dalka koonfur africa tusaale cape town ayaa kaalinta koowaad ku jirta bretoria ayaa kaalinta labaad ku jirta oo iska koonfur africa darban oo koonfur africa ayaa sidoo kale ku jirta kaalinta saddexaad halka kaalinta afraadna johannesburg ay ku jirto kaalinta shanaad waxaa ku jira magaalada nairobi oo dalka kenya qaahira oo masar ah iyo lagos oo nigeria toddobadaas magaalo ayaa laga xorobalaleeyay inay kamid yihiin magaalooyinka ugu nolosha wanaagsan qaaradan aan ku noolhay africa dowladda nigeriyana waxay ku dhawaaqday in ka badan afar kun oo maxaabiis ah laga sii daayay xabsiye ay ku xirnaayeen si loo yareeyo balida ciriirka ka jira xabsiyada wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi olombumi tunji ojo ayaa sheegay in dadka la sii daayay ahaayeen maxaabiis ku jirtay xabsiyada oo aan bixin markii hore lacaga lagu ganaaxay lacagihii ayaa hadda laga qaada qaarkoodna waaba la sii daayay waxa wasiirkan sheegay inay qayb ka tahay hindisaha uu sameeyey madaxweynaha dalkaasi boola tinumbu oo ay ka mid tahay baa inuu soo bandhigo xukuno badan oo xabsiga dadka qaar lagu hayo lasii daaya ah qaramadii midoobay ayaa sheegtay in xabsida nigeria ay hadda ku shaqeeyaan in ka badan laba jibaar intii awoodeen dad badan baa ku xiran baa laleeyahay tuhumanayaasha qaarkood oo maxkamadan la geenin ayaa sanado badan xabsiya iskaga jira intaa maxkamadaha la geenin maxaamiistii hore waxay muujiyeen baa laleeyahay khibrada ay ulahaayeen waxaana dadka qaar lasii daaya ku jira baa nin boqol jira sida warbaahinta dalkaasi ay baaxisay waxyaabaha sida gaarkaa loo sheegay waxaa kamida baa laleeyahay in maxaabiistan qaar loo ogolaaday inay lacagta lagu leeyahay ay iska bixiyaan taasoo keenta baa lili ama ku ganaxnaayeen in laga bixiyaan meelaha qaarna waxaa la sheegay maxaabiistii ugu badnaa oo afar kun gaaraya in dowladda ay sheegtay in la sii daaya dadka qaar qaladaad ay galeen baa jira oo ama shatiya la dhunteen ama baabuur ayay wadeen ruqsad la ama tuuganima lagu soo qabtay marka ganaxyo badan ayaa qaarkood ku qornaa markaan dhinaca xubnahan eegeyna waxaad kusoo dhawaataan xubinteeni maantao kale maxaa dibda ka dhacay waxaa la diyaara waryaheena ifraax axmed mahadsanid burhaan waa maalin isniina taariikhduna waxay ku beegan tahay labaatanka bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddex waa maalinta saddex boqol ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo koow afartan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo maxkamadihii islaamka ayaa magaalada muqdisho ka qaaday bandow ay sanadkaasi saareen maanta oo kale sanadkii labadii kun waxaa xerada xalani gudaheeda lagu dilay almaas elman oo arimaha bini'aadinimada u ololayn jirtay almaas oo ay ku dhaceen rasaas meel fog laga soo riday waxaa dhalay injineer elman oo samafalo ahaa maanta oo kale sanadkii labadii kun kooiyo labaatankii agaasimihii reediyo muqdisho allah u naxariistay cabdicasiis maxamuud guuleed afrika ayaa ku geeriyooday qarax ismiidaamin ah oo lala egtay qaraxaasi oo xilli habeen ah dhacay waxaa ku dhaawacmay sharmaarke maxamed warsame oo ahaa agaasimihii telefishinka qaranka maanta oo kale sanadku markuu ahaa laba boqorkii xilligaasi ee boqortooyadii numaariya ee waagaasi ka jirtay jirtay wadamo badan oo qaarada aasiya ah ayaa waxaa afduubtay ciidamo ilaalo u ahaa maanta oo kale sanadkii kun lix boqol sagaashan iyo shantii boqorkii boqolka sano ka badan ka talinayay dalka baraaziil suumbidos ayaa la dilay kadib markii wadada loo galay isaga oo dalkaasi ku safraya maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afar tobankii dowladdii xilligaasi ee dalka bulgariya ayaa ku dhawaaqday inay dhexdhexaad ka tahay dagaalkii koowaad ee adduunka oo waagaasi socday maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqoltodobiytobankii dalka yukrein ayaa looga dhawaaqay inuu yahay jamhuuriyad ka madax banaan dalka ruushka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqol shan iyo afartankii maxkamadeynta hogaamiyaashii naasiyiinta jarmalka ayaa ka bilaabatay magaalada nuuremberg guud ahaana waa eginta xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo burhaan diini iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aad bay mahadsantaha wariyaheen efraax axmed waxayna la socodsiinaysay ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay dalka australia warbaahinta ayaa wax ka qortay kadib markii haweeney ay naxdin dhimatay kadib markay ku xoomeen xayn digaagada ama dooreyna qofka siduu yaqaano koonfurta dalkaasi australia haweeneyda aan da ahayd waxa ay koonfurta waxay ku kuna koonfurta australia iyada digaagan dhaqanaysay baa layidhi la sheegay in mid kamida mid a ah digaag goobta ku jira oo diiq ahaa u haweeneyda oo kooxa ah weliba ku xoomeen kadibna halkaasi naxdinta ay ka qaaday ay u dhimatay xilligaas ukumo ayay urursanaysay sida la sheegay martin louis ayaa haweenadan magaceeda la oran jiray qaramada midoobay gaar ahaan hay-adda u qaabilsan dhinaca caafimaadka w jo waxay ka digaysaa inay dadka dunida ku nool ay u qaadaan ama ay noqdaan noocyo qaba xanuunada faafa heer caalami ah islamarkaana ay soo food saarayaan cilado halis ah sida waalida cudurada wadnaha kuwa strooga iyo xataa dadka qaar inay yeeni karaan xanuuno halisa ah. sababta waxa weeye waxaa intaasoo dhan halis ugu jira baa laleeyahay dadka keligood nool warbixintan waxaa lagu sheegay wakaaladda caafimaadka dadweynaha ama hay-adda caafimaadka adduunka waxay sheegtay in guddi caalami ah ay baareen dadka qaba walaaca bulshada iyo kalinimada inay qeyb ka yihiin kuwa kaligood nool ee bulshada ka go-doonsan wljo sheegaysaa in kalinimada ay ku tilmaamayso khatar caafimaad oo weyn oo heer caalami ah iyadoo dhaqaatiirtu gaar ahaan dhaqaatiir maraykana ay sheegayaan inay saameyn ku leedahay eh, in xataa dadka qaar eh, ay ka halis badan yihiin dadka sigaarka caba kuwa keligood nool guddigan waxaa la sheegay inuu madax u ahaa nin layihahdo dr fifeg marty oo dhakhtar guud maraykanka ka shaqeeya waxaana uu sheegay in dadka da-doodu ay labaatanka sano ka weyn tahay ee kaligood nool ay ka halis badan yihiin dadka kale meelaha ugu daran ee halista badan lagala kulmi karo waxaa kamid a ah weli jabaan iyo wadamo kale oo afrika ku yaala qof kasta iyo meel kasta uu ku noqon karaa keli ama bulsho ahaan w h o ayaa sidaas sheegtay dhammaan da- kasta iyo gobol walba oo kelnimada iyo goodoominta bulshadeed ay ku badan tahay waxay saameyn xun ku leeyihiin caafimaadka jirkeena iyo maskaxdaba iyo xataa fayqabka bulshooyinkeena ayaa xogtan ay sheegaysaa waxaana kelinimadu ay noqon kartaa balilay mid ka mid a ah cudurada faafa sida hay-adan ay ka digayso markan saaxiibil waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay dalka anaa xukuma iyo dirku laysku maamulo soomaalidu ka daashaye doorashiiyo madirir baa maanta laysku darayaa kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiir waxaa la yidhi darandoriya naasnaasi dabadeed war kalamaanay qofkii danihiisa moog amase dambanaa la yidhi lodiisaa dibi dhashee in reer yurub lagu daydiyo dimuqraadiyad lagu kadsoon siyaasadu daraja ma leh dalluun weeyaan u qodan duulkan micnaheeda garan si gaara dalkeenna iyo soomaalida wow dilliin damaacigu waa beley xilkay wada doonayaan midkooda helaa darsada durduro wuxuu sii galaa seetiyo dabar aan lahayn siduu yahay ruux derderan balaaya daftoo la maray inuu dadka laayo oo maryaha daadshuu sigtaa ha yeeshee dowladdiiyo kursiga loo deedan yahay midkii ku dangiigsadow hays odhan danahaaga qura kaliya uundaydayee midnimo lagu diirsadayo daryeel qarannimadahow haddii kale dacasyaqaa damiirlaawaa noqee shisheeyaha dabaliqnow aryaadhaha madaxweyne deni hadduu yidhi doorasho dimuquraatiyahoo dadweynuhu madaxdoora soo dooraha ayaanaan qabaha waa yaaba xaal lagu diidan yahay war cabdulow dimuquraadiyadda nin walba leeg intuu ka tasho inuu isdoorto maaha haddaba doorashada dagaal maxaa isu keenahaya war dimuquraadiyad iyo doorasha hadday daaca tahay eh. laguma dagaalamo eh. ninkii la diidaana waa iska tagaa naw waar wallaweynay intaa muuse biixi ma u sheegi weydeen war wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi eh. oo ka qayb galay munaasabad lagu taageeraya gabar barasaab ka noqotay maraykanka wuxuu yidhi dimuqraadiyadda maraykanka ka dhacda oo ay ku soo baxday naadiya oo kala ka dhici doonta soomaaliya ee haloo diyaargaroobo war wasiir fiqi miy usan ogeyn dagaal shabaab iyo daadad in dadku lugaa kula jiraan warnimiyow dimuqraadi aanu nahay dimuqraadi aanu nahay ka dheegi jirnay waanu soo adu waytay eh. ma noo dhaaftana waalmadayow haddaad ascanow tegaysid annagu kaama hor joognee eh. dimuqraadiyadeeda noo da warwaaqlow maadna aadan dhakhtaraa sidaas tiri war waliba dheegi jiray eh. umadu ummadu way daalan tahay ummadu way daalan inay deganaan heshiyo dimuqraatiya bay rabtaa iyo kala dambayn war waxaa kaloo la yidhi diinta dhawrayn daryeelaynaa dhaqankana daryeelayna dunidiyo casriga maanta inta danaha lagu gaadhay inagoo ku dayanayna dooro ha doorto miyay taagan tahay warbashiiro waxaa kaloo la yidhi waxaa duubka xiran kara oo doonta wadi kara nin la doortay oo mudan waremadeeraadin waliba ku tabtay innaguna darajada sanduuca iyo kalsooni baan ugu sii daraynaa war doorashaiyo dagaal meel ma wada galaan anigu haddaan dani waxaan odhan lahaa walaalayaalo way doortay ubowk dooran mayna hadday ugu jawaabaan hadda xaggee dagaal ku hurhaya war bashiira weliba kaarifadey anoo wal dili koro go'o magaala lawriga ka jabay boowe maa ka joogtaaniin warmadeeyo war ma hayside bashiir toban jeer buu kugu yidhi puntland arrimeeda ayada xallisanaysa haddana inay xallisatay aa muuqato islaan ciise iyo madaxweyne deni xal saacado badan bay wada hadlayeen kadibna islaan ciisoo la hadlay odayaasha dharanka iyo bulshada reer galb wuxuu yidhi dagaal dagaal dhici maayo aniga madaxweynuhuna waxaan isku afgarannay magaaladan inaan wax dagaalii ka dhicin marka dadku ha isdejiyeen nabadna ha ku joogeen war hadeba wax madow maragaha jira intee idin lahaa kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war kalemaanay war ma haysaane soomaaliya meeshaad ku ogeedeen ma joogto haye buubtay war ma somalilan baa la ixtiraafay ma hadda xaggee aaday war horta soomaaliya inay tagtay anugu waxaan ogaaday markay jabuuti dayax gacmeed cirka u dirtay dalabow haddaan saaray ka warranay oon cagta cagteera ka soo degna nawarhadda cabdula macirbixiyeen baa tahay warbow miyaanad maqlin maalindhood goortuu lahaa eh. orgufullaya iyo qabaal mii ka dhigannaaba eh. allaylay mar dhow waa inaan dayaxa gaarnay irma roogno dhulna ma roogno madeeyaan ka dheegi jira dayaxa guudkiisa sarayo daruuraha kala dhex qaadne cabdulaw warwarka waa iga qasteen waana falantiin mana fiyoobidiine eh. taariikhda markii ugu horraysay soomaaliya diyaarad ka baxday garoonka aadan cadde oo aan meel kale ku hakan oo waddan kala sii marin ayaa duulimaa toosa waxay ku tagtay ingiriiska yaa goorma ingiriiska afgooya laga dhigay waryaa soomaali waa tabtay mayniin la haytay waa tabay diyaarada ahaayeenna war kale maanay warkaas ka fiirsada uba waxta meela shidaalkama haysa sii shuban miyaa war warka ku soo boodinin aanayga dhex gelinine madaxweyne xasan shiikhaa diyaaradda saarnaa barqadii oo ka baxay londonna maqhribkiiu ku tukaday wuxuuna shir guddoominayaa shir caalami ah oo looga hadlayo cunnada adduunka war madawiinada hobusbahi nimantiisreebereebeeyayna ikala dardaarmi war madaxoo naga joog madaxweyne lafta garana fiiri la war goormaan ingiriiska madax ka noqon horta marka madaxweynuhu shir ku qabanayo war wakhtigii hore madaxweyne xasan sheekh shirar badan oo ingiriiska lagu qabtay waxaa guddoominayey raiisul wasaaraha ingiriiska iyo madaxweynaha kanna madaxweynaha iyo raiisul wasaaraha ingiriiska guddoominayaa la yidhi waar wallaweynay goorma ingiriiska naga qaadeen anagaaba jaaraan ahayn warbowaaqlo waa fursade eh. xasaniga ingiriiskiisa maa ictiraaf weydiisataanin waar bashiiroo gorsashadan ma iska daysaan annagayna wareerisay wixii ninka daalanin ma u diimoonaa la yidhi war dhaafa eelkaa kala guursado aryaadhaha war hee ma haysiina wasaare xamsa dooloobow dig ka yiriyaa la yidhi dooni ma qaatay daadku qaadee doonnidu qaaday eh. hadda madaxweyne ku-xigeenka jubbaland weeye hadda muuxaandalada maxamuud sayid aadan khatarow galay war khatar ma geline dadkiisuu u gurmanayay ra'iisul wasaaraha dirga allah ka dhawaya ee latina war madayow madadaad sitaa dirgax dheele aryaadaha warkaan hanaga dhex gelina waa waalan tihiin eh. wasaaraha madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadanaa soo dhoweeye daadka iyo dhibaatada ummadda haysowna inuu indihiisa ku arko u tega maha kismaayo inuu usii gudbi doonana waa la sheegay gobolka gedana meelo kale inuu inuu ka tegi doono waa la sheegay baydhabo ka mida meelaha daadku qaadana inuu soo mari doono waa la sheegay haye litigobolan iska daray aryamadahayow baabuur dareeraw makorow aad dhihi jirtay baabuur ma soco karoo doon kaliyahaa lagu socaha haa la yidhi warkalamaana war mahaysiine dhibaatada daadadka iyo fatahaadaha iyo oonka iyo abaaraha iyo kulaylaha soo noqnoqda waxaa sabab u ahaa layidhi isbedelka cimilada adduunka isbedelka cimilada adduunka qudheedana waxaa sabab u ahaa layidhi wadamada warshadaha waaweyn lahoqaa garaaca faraha badan hawada sii daaya wadamadaas waddamadaas waaweyna abuureenna waxa u nugulaa layidhi wadamada taagta sida soomaaliya oo kale waana taas waxaa annaga oonka iyo fatahaadda talantaalligaa nugu baabi'inayaa inkastoo annaga nafteennu aan qayb ka nahay oo aan dhulkii nabaadguurinno oo dhirtii xaalufinayno wasiirka wasaaradda degaanka khadiija almaqsuumina waxay tidhi waddamada waaweynii dhibaatooyinka ay geystaan waa inay magdhow ka bixiyaan ummaddeennana qof kastaa waa inuu ku dadaalo inuu geed beero kuwa goynayana gacmaha laga qabto wasiirad khadiija almaxsuumi wasaaradday eberta ka bilowday shirad caalamiyaho ay adduunka kula xisaabtamaysayna abaabulaysa abaa la yidhi hadda la kala teg oradse maahan war wasiir xamse la dhihi hadda ka hor loo dhiibay wasaarad markaas la aasaasay oo ka hortagga masiibooyinka la yidhaahdo kadibna shir jaraa'id intuu qabto wuxuu yidhi meelaan hal xafiis lahaynaa lii magacaabay oo kadib intuu aadamu guriga u kiraystay kaali xafiisu sagxadanka bilowna ukutilenkafadheedfadaay war almaqsuumima sagxadday ka bilowda haddana wasaaraddeeda wasaaradaha kuwa ugu shidan bay ku jirtaa dawlo walshaltabiro goorna meh waar wallaweynay war ma haysiine eh? idinkuunbaa isku dhex meeraysanaye eh? qaranka somalilan wuxuu gacanta ku dhigay eh? hub badan oo laascaanood loo waday waaqlow jananeedii eeyohayan hagubadeena waan qaranka sirdoonkiisa indha quraan yuu leeyahay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalamaanay war ma haysiine gobolka jubbada dhexe gacanta shabaab ku jiray dadkii oo dhan waa ka soo barakaceen sababtaa gurmad iyo gargaar midna uma ogola waxay haysteen hore ay u qaateen hayehe farxaanoo macal cabdallabiroola war kalluumbiyola'aan ma noolaa karee amay soo raaceen war hadda garawaaga cid uu ku gamba kara ma jirto warkalamaanay war ma haysiina waanta waxay ku beegan tahaa layidhi maalinta qaramada midoobe aqoonsatay maalinta carruurta adduunka marka waxaan la yaabanahay wadamada waaweyn ee qaramada midoobee madaxda ka ah caruurta reer falastiin carruur bini'aadan uma yaqaaniin miya war xogeeyaha guud ee qaramada midoobe antonio godares wuxuu yidhi maalin kasta khaza lagu xasuuqaa carruurta reer falastiin wax la aqbali karo iyo wax la qaadan karana ma ahan waxa qasa ka dhacayna haddii lasii daawado karaamada biniaadamka ay hoos u dhigaysaa war kalemaanay war ma haysaan maalin dhoweed madaxweynaha shiinaha iyo madaxweynaha maraykankaa kulmay dabeedna markay sheekaysteen madaxweynaha maraykanku xaquul iisaamku kala hadlay madaxweynaha shiinaha kadibna madaxweynaha shiinaha jimbin waadhow la caddeeyaa layidhi beentisaryaabay warmadayba hayga dhexgelin quburo fasirta hadalkooda waxay dhaheen madaxweynaha shiinuhu wuxuu ku qoslay baa layidhi war adoo ka dambeeya waxa qase ka dhacay odhanaya miyaad xaquuq biniaadan ka hadlaysaa marka anna waxaan u fasiray qosolka madaxweynaha shiinaha xaquuqdaay aryaadhaha samigee cabdullana waxa uu yidhi nimaad inow ku ajaara ogtahay ma la aamina inow ku ajaara ogtahay ma la aamina war kalamaanay war ma haysiine ciidanka kumaan doosta gorgor ee ku sugan shabeelow macalaa taliyahooda suulnuuge iyo koox ka mida kalamaanoo cabdikuus yahankool gobolka galmudug ka mid yihiin eh. kalamaanay furuntu ku soo qabteen ayagoo fadhi weyn meegaartay eh. si fiicanna waa u koobiyeeyeen eh. laakiin waxaa iigu darnaa sargaal kalamaan la hadlay oo weliba sidii hankool u gabiyey warkaasi maliibaan lugcad buu ahaa warwarya kuuma sheegina kumaan doos boodaan kuu sheegnay naga sug warka waar maxay u ohan maska ma cuntiin sidee u cuntiin <clears throat> war maswaayir yahe macalaa khawaariijtay cunaane wuxuu yidhi markii aan kululaystay qadka kaamil u eego adinkaa ka dhex kooyee kalamaani dhegaysta kabta aan ka hadlayno kaadadkii xamarweyniya kaaraan ma aha salkeede waa shabeelow korkiisaoo kulayl baa ka socdee kaarabiinadiin iyo kuuryaan ma wadatiin kulmiye kulama jiiro kulmiye kaamana jiiro eh. ee adigu ha iskurbaynin kamana aslaabas maynka dara waayen war kalamaan dagaal waa taqan waana diriraane eh. difaac laguma gaariyo inay dad iska tiirshaane eh. wakaa doorka ay dheelayaan dunidu eegeehe maxay doqonta ugu sheegayaan diracyo weeyaan haye kumaandoonsa iska bareejahe war kalemaanay war mahaysiin maxkamadda ciidamada waxaa la soo saaray eh. eedaysanayaal khawaarija oo mid ka mid ii ah qoys dhan qarax ku laayey eedaysanaha labaada qof dumara ahaydna waa qarinaysoo gabaaday u ahayd baa markii loogu tagana waxay tihi habaryar baan u ahay kadib markii maxkamadda la horkeenana waysaqoo waayeen amiir jilibshoogaana isku xidhaa layidhi oo labadooda horey suma aqoonin hadda wiilkii iyo habaryartiisii guriga isla deganaayo sharcidarrada ku wada noolaa eh. shirqoolka dadkana wada maleegayey eh. midba midka kale magac bilaashuu suultaaskaga xaragooda marka war kalemaanay war mahaysaana boosaaso waxaa lagu qabtaa la yidhi qaraxyo daacish ay u diyaarisay goobo ganacsi in lagu qarxiyo war ma baadiyay u diideen ma tukaamaa gaaloobay oo ganacsigu ma ridooba war aryaaba ridda loo leeyay maalaabaa loo daahaya war cabdikuusoo halganku dhabka yahay oo furunta ka heysay wuxuu yidhi inta haanta qabada ah ka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay kay qaloola tahayo waynoo qori afkiiyo looladlululay xubintii kalamaan ayaa dhegeysateen barnaamijkeena kulanka keenan aynu u dambeysaan mahadnaqayaa saaxiibada igala qayb qaatay barnaamijka xubin iyo farsamo ka macaan fanaaniinta aweys qamiinsi ilaah u naxariistay faadimo qaasin ayaa kaga tegaynaa heesta qeyrta iyo qeyra ah nabadgelyo maqarsame qunfa jeceeleede qooliga qaad adaa qalbigayga gashe kaama quursahaayeqooliga qaad adaa qalbigayga gashe kaama quursahaaye

aan la qoofe qurux qaadirkayga kusiiye ka weyn khalqiga soo uube qaadirka weyn khalqiga soo uube qof soo qabta oon kugu qayaasi karo kaa qurxoon lahaa waaye qof soo qabta oon kugu qayaasi karo kaa qurxoon lahaa waaye

qabka daan la qofe deerta qabka daan la qofe qurux qaadkayga ku siiye taqaabka daan la qoofe qurux qaadirkayga ku siiye